Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulan wacna wanaagsan saaxiib yaal idilkiin meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho barqa wanaagsan saaxiibyaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha labaad ee februaayo sanadkuna waa laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka ogaal aad la yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona siyaasiyiinta mucaaradka ah ee maamulka koonfur galbeed oo lagu qanciyey in muddo sannad ah uu xafiiska sii jooga madaxweynaha maamulkaas iyo walmurtiyad laga soo saaray shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed wararkii ugu dambeeyey ee maamulkaasi aad dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu sheegay in tallaabada xigta ee koonfur galbeed ay tahay dagaal ka dhan ah al-shabaab oo looga saaro deegaanada koonfur galbeed weli ay ka joogaan ururka al-shabaab maamulka puntlandna waxaa walwal uu ka muujiyey amniga magaalooyin ka tirsan maamulkaas oo ay ka mid tahay magaalada garawe ee xarunta maamulka puntland qodobada kale barnaamijka ogaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhab khasaare geystay oo ka kacay keymo ku yaalla dalka jili iyo maraykanka oo soo riday wax buufin loo ekeysiiyey oo la aaminsan yahay in shiinuhu uu la damacsanaa in uu basaaso maraykanka qodobadaas iyo dabcan wixii war inagu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan xubnihii joogtada ah oo aad barnaamijka kaga barateen qayb ayay ka yihiine oo u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal waraqyada ka shidayaan wadka wuu siman tahe yow kala waramaa yow kala waramaa wax isma yeeleene lagu jireen waa waanta laga talin misna waa guduutaba weerarada gumaysigu waraqeeda ka shidayaan wadkow siman tahay keligii warshadeeyo u biswada lahaan jiray dadna waran la googaa wakhtiga laysa soo gaarayey yow kala warama yow kala warama haddii waa gumaysigu keligii warshadeeyo hubis wada lahaan jiray dadna waralla ku ogaa wakhtigan laysa soo gaadhay yow kala warrama yow kala warrama wareegtada adduunyada taariikhaha la weheshado wakhtiyada duruusta waaya xaka maraga wareegtada adduunyada taariikhaha la weheshado wakhtiyada duruusta waaya xaka maraga hawshtan maratiyo wata dhabaqda kanuu yimid oo wiilka waashiyo soo diraan washaynsigu waxa maanta lagu dhigay kuma waana qaataan balanqahoodaan warabahaw loogniyo waa laflihii ka soo hadhay kuma waana qaataan wiqagadhayne wargaysadu jabkooday wii kasaba qoraayaan sowlaflaho rabaxaw loogniyo qalaflixii ka soo hadhay kuma waana qaataan hargaysadu jabkooday wii kasaba qoraya ama waa weynaha u diraye kuma waana qaataan waraaquu adduunweynaha u diray kuma waana qaatan ama waa waraydiyo cabashada waraaquhu adduunweynaha u diray kuma waana qaatan kuma waana qaatan waa yahay dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal mahmahbaa waxay tidhi ummaddii tashan weyda waa loo taliyaa ama way istumaan mid kalaa waxay tidhi taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa mid kalaa waxay tidhi dadaan tawfiiq lahayni tala ma yeeshaan mid kalaa waxay tidhi tala waa waa nabad waa mid kalea waxay tidhi dad tashaday waa tali karaan xaajo kala taagan waxaa la yidhi ama tala keen haw ama tala raac haw mid kalaa waxay tidhi tala walaalkii diide waa turunturoodaa mid kalaa waxay tidhi tala xumo tolbiisay tigaadna yaraysay tashadaahu ma tiiro mid kalaa waxay tidhi rag aan tala wadaagini caana ma wadaagaan mid kalaa waxay tidhi rag waxa ugu liita ma tashade ma toshe ma tashiishe iyo ma tabcade waxaa la yidhi tala diid ma tanaado mid kalaa waxay tidhi tashadaa ma khasaaro mid kalaa iyana tiri tabcadaana ma baahdo talada adigaa ku nool ummaddii tashan weydana waa loo taliyaa mar kale wacan saaxiibyaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal haddaynu ku biloawno shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee lasoo gabagabay shirkii u dhexeeyey dhinacyada siyaasiyiinta mucaaradka ah ee koonfur galbeed iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed uu hogaaminayo madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed cabdicasiis lafta laftagaren ayaa lagu soo gabagabeeyey baydhabo kadib laba toddobaad oo ay wada fadhiyeen dhinacyada isku haya koonfur galbeed iyo dhexdhexaadiyaasha shirkan waxaa qeyb ka ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe dhinacyada ishaya ee dhinacyada mucaaradka ah iyo sidoo kale hogaanka maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi laba toddobaad kadib shirka ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo dhowr qodob la isla afgartay warmurtiyadaad u dheer ayaa shirka laga soo saaray qodobadiisa laakiin nuxurka warmurtiyeedka ayaa ahaa in la heshiiyey oo heshiis laga gaaray halka sano oo muddo kororsiga ah oo madaxweyne lafta gareen uu ku darsaday taas oo xubnaha mucaaradku ay sheegeen inay tanaasuleen waxaana la go-aamiyey in xafiiska uu sii joogo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyadoo la meelmariyey muddo kororsigii halka sano ahaa ee baarlamanka koonfur galbeed uu u kordhiyey wakhtiga madaxweynaha talada maamulka koonfur galbeed haya odayaasha dhaqanka ayaa sida dastuurka koonfur galbeed uu qabo waxaa loogu baaqay in bisha nofembar ee laba iyo labaatan ilaa iyo disembar marka taariikhdu ay gaadho in golaha wakiilada baarlamaanka koonfur galbeed ay soo xulaan iyagoo la tashanaya beelahooda si waafaqsan ayaa layidhi qodobka soddon iyo toddobaad ee farqada saddexaad ee dastuurka koonfur galbeed sida uu qabo sidoo kale doorashada guddoonka golaha wakiilada iyo tan ee madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxaa la qaban doonaa marka la gaaro janaayo laba kun labaatan iyo afar waxaana xilligaas la rajeynayaa in koonfur galbeed hoggaan cusub ay yeelato haddaba warmurtiyeedka laga soo saaray ee shirka waxau ahaa sida warmurtiyeedka shirka dib heshiisiinta siyaasadeed iyo kan bulsheed ee koonfur galbeed soomaaliya afarta bisha labaad labada kun labaatan iyo saddex baydhabo shirka wadatashiga dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo kan bulsheed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe taariikhdu markii ay ahayd sagaaliyo tobankii bishii novembar labada kun labaiy labaatanka si lamid ah sidaas oo kale uu soo dhoweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed labaatanka novembar labada kun labaiy labaatanka iyo siyaasiyiinta ku midoobay dalladaha kale ah midooda musharaxiinta madasha samata bixinta iyo golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya kadib guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa soo magacaabay isagoo la tashtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxmuud guddi farsamo oo ka kooban toddoba xubnood oo ah guddiga farsamada ee arrimaha dib u koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah u furay shirka dib u koonfur galbeed soomaaliya taariikhda markii ay ahayd toddobiiy tobankii janaayo labada kun labaataniyo saddexda shirkaas oo ay kasoo qeyb galeen gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midooda musharixiinta madasha samati koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan ee labada heer ee federaalka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta markuu arkay qodobka lixdan iyo koowaad farqada labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qodobka boqol afartan iyo labaad farqada labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah markuu arkay qodobka afaraad ee warmurtiyeedka shirka dib u heshiisiinta ka qabsoomay magaalada baydhabo toddobiyo tobankii disembar labada kun labay labaatanka oo tilmaamayo in guddoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddiga farsamada markuu arkay qodobka saddexaad farqada shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay qodobka soddon iyo toddobaad farqada koowaad go-aanka golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya in ay tahay hay-adda ugu sareysa ee sharci dejinta dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu dhageystay tala soo jeedinta odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo ah marjaca marka ay lasoo gudboonaato xaalad golayaasha dowladda si waafaqsan qodobka lixdanaad xarafka c ee dastuurka koonfur galbeed soomaaliya xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya iyo siyaasiyiinta ku midoobay dalladaha midooda musharaxiinta madasha samata koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada rayidka ah markuu arkay dhammaan nuqulada ay soo wada gudbiyeen golaha wakiilada nuqulka koowaad ee soo baxay sideed iyo tobanka abriil labada kun iyo labaatanka iyo nuqulka labaad tixraaciisu uu yahay gawa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ebir sagaal labada kun iyo labaatan kuna taarikhaysan labaatanka abriil labada kun iyo labaatanka oo labaduba ku saabsan wax kabedelka dastuurka koonfur galbeed soomaaliya qodobka kontonaad kaasoo lagu daray farqa saddexaad marka uu tixgeliyey nuqulka go-aan ay soo gudbiyeen oo ay xukuumadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya shirka dib u heshiisiinta kuna taariikhaysan kowda febraayo labadakunlabaataniyosexda iyo kan dalladaha ku midoobay midooda musharaxiinta iyo madasha samati koonfur galbeed soomaaliya oo isna ku taariikhaysan labada febraayo labada kun labaataniyo sedexda markuu arkay ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jiro koonfur galbeed soomaaliya oo caqabad ku yahay dhammaan horumarnada lagu sameyn lahaa la dagaalanka kooxda khawaarijta al-shabaab iyo horumarinta koonfur galbeed soomaaliya waxa uu gudoomay gudoomiyaha guddiga dib heshiisiinta ahna gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka lixdan iyo koowaad farqada labaad dastuurka ku-meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qodobka boqol labaad farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah sidoo kalena isaga oo tixgelinayo qodobka soddoniyo toddobaad farqada koowaad ee dastuurka koonfur galbeed qodobka koowaad gudoomiyaha golaha shacabka marka uu xaqiijiyey arrimaha siyaasadeed iyo midda bulsheed ee dooda ka taagneyd wadatashi dheer kadib waxaa la go-aamiyey in ay odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo xulaan muddada u dhexeysa bisha noofembar labadu ilaa bisha disembar labadu xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyaga oo la tashanaya beelahooda sida waafaqsan si waafaqsan qodobka soddon iyo toddobaad farqada saddexaad ee dastuurka koonfur galbeed ba in doorashada guddoonka golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha janaayo labada kun labaataniyo afarta qodobka labaad dhammaan guddoomiyaha guddiga dib u madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed siyaasiyiinta ku midoobay dalladaha midooda musharaxiinta iyo madasha samatabixinta koonfur galbeed soomaaliya waxa ay isku raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ay dhaqangeliso heshiiska qodobada kor ku xusan wabilaahi towfiiq warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka koonfur galbeed ee dhinacyada ku shiray magaaladaas ayuu ahaa dabcan waxaana warmurtiyeedkaasi uu qeexayay waxyaabihii lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen dhinacyada isku haya siyaasadda koonfur galbeed ee mucaaradka iyo sidoo kale maamulka uu ugu horeeyo madaxweynaha ee koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay goobta ee shirka lagu soo gabagabeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey islamarkaana dhinacyadu aysan ka bixin ballanta la wada galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu bogaadiyey shirkan muddo toddobaadyo ah ka socday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu dhinaca kale uu ka hadlay in tallaabada xigta ee koonfur galbeed ay tahay dagaal ka ururka al-shabaab sidii loogu qaadi lahaa deegaanada koonfur galbeed ay ka joogaan al-shabaab waxaana uu sheegay in koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliyaba ay diyaar u tahay sidii tallaabadaasi ay u qaadi lahayd maalmaha soo aadanna la qaadi lahaa dagaalka lagu qaadayo al-shabaabka ku sugan deegaanada koonfur galbeed dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan soo gaarsiinay baaqii ama kommunikeygii ka soo baxay shirkii muddada dheer ee bisha iyo jarjarka ah ka socday ee magaalada baydhabo oo aniguna aan laba joor oo markaan hadda aan joogaa ugu dambaysa aan soo booqday waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo dadka reer koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah muujiyey dulqaad aada iyo aada u badan muujiyey maxaanku idhaahdaye in ay u hiilinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada waxaan sidoo kale aan aada iyo aada ayadana aan ugu mahad celinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ee ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo ayagana intii tanasul la suubiya intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyey oo runtii muxuu ahaa dul qaatay aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo waxaan sidoo kale iyadana aan u celinayaa maamulka oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa oo ayaguna muujiyeen isbedello waaweyn oo u danaynayo dadkan in degaankan laga sameeyo tanasulaadna laga muujiyo waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah oo gaar ah inaan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee maxaanku irahday beelaha ku abtirsada koonfur galbeed oo ayaguna aan ka daalin ka caajisin wixii dhacayna in la dhayo la booga dhayo la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay Eh, wixii u baahan in la xaliyo la cawal celiyana soo dhexgalay dadkii dejiyey intii dhaawac ahayd la daaweeyey intii maxaanku irahdaye eh, wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ahow la yiri dowladda federaalk ee soomaaliya waxay diyaar u tahay iyaduna dhinaceeda ay ka ballanqaaday in wixii kaalin ah ee uga aadan ee arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha isu soo dhoweynta dadka iyo qalbi xaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sidii loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday waxaan rabaa dadka koonfur galbeed hadday yihiin maamul hadday yihiin mucaarad hadday yihiin maxaan ku odayaal dhaqan hadday yihiin shacab intaba runtii bisayl siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanazul aada iyo aada u ballaaran ayay muujiyeen dhibaata hadday dhacdo in la xaliyo dhibaatadii dhacday iyo in laga ballamo beri dhibaatadaasoo kale inaanay soo noqon waaye waxa tallaabooyinka in la qaada ah waana laga ballamay dowladda federaalka ahna waxay mas-uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay dul joogto oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog nabadaan timido awgeed waxaan aaminsannahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay boogadhayad badan iyo qalbixaarid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto haddii alla yiraahdo in la ilaaliyo nabadda in la ilaaliyo kalsoonida in la ilaaliyo qalbiga qalbiga dadka in la ilaaliyo waayo dardaaranka guud aan ku dardaarmayno aada iyo aad ayaa ididiladan u fiican tahay waxaa kaloo aan rabaa iyadana aada iyo aada ugu faraxsanaya rabaan inaan ka mahad celiyo dadka koonfur galbeed sida ay uga go-an tahay in khawaarijta lala dagaalamo sida ay uga go-an tahay in maxaanku irahdaa degaanada dalka soomaaliya oo dhanna la xoreeyo si gaarana degaankan weliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si a loo xoroobo arrintaas arrin ididiila leh ee bilowgii maxaanku irahdaay dib u xoreynta deegaanada ah waaye waa ku hambalyaynaynaa waa ku bogaadinaynaa ayaga iyo dowladda federaalka oo isla socdana oo iskaashanayana muxuu ahay deegaankaana ilaahay idinkiis mar dhow khawaarijta waa laga weyn doonaa haddii alla yihahdo mar kale mar kale hambalyo guud ahaan dadka koonfur galbeed oo nooc walbala iyo martabo kasta leh madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasiyaha uu ka hadlayay madasha shirka lagu soo gabagabeeyey ee baydhabo weli saaxiib waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal saaxiibyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal ee markana puntland haddaynu aadno maamulka puntland wuxuu walwal uu ka muujiyay amniga magaalooyin ka tirsan puntland gaar ahaan caasimadda puntland magaalada garowe wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi puntland cabdi faarax saciid juxa ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo lagu carqaladeynayo sida uu sheegay doorashada loogu diyaargaroobayo golaha deegaanka ee la rabo in la gaarsiiyo ugu dambeyn doorasho qof iyo cod ah maamulka puntland puntland iminka waxay ku jirtaa sida doorashadaasi ay u hagaajin lahayd wasiir juxana waxa uu sheegay in arrimahaasi dad carqaladeynaya ay jiraan odayaasha dhaqanka iyo dhammaan dadka dega deegaanadaas ayuu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo amniga deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garawe ee xarunta puntland doorashadaani diiwaangelintaani waa wuxuu asaas u yahay golayaal deegaan ma aha doorashadii madaxweynaha mana aha tii baarlamaanka taasna sanad baa ka haray xilligeedii doorashada waa doorasho golayaal deegaan diiwaangelintood oo doorasho gola deegaan ku salaysan oo puntland oo dhan ka socota wey magaaladan waa caasimadii puntland bal waxaa saaran puntland mas-uuliyad ka weyn ee gobollada intooda kale oo hadda halkaani waa caasimaddii puntland waa meeshii dowladdu fadhiday waa meeshii hay-adaha internationaalka ay fadhiyeen waa baabkii iyo wejigii puntland laga soo gelayey waa meel loo baahan yahay deganaanshaheeda iyo xasiloonideeda in la ilaaliyo siyaasadda waa lagu kala aragti duwan yahay ama waa lagu kala aragti duwanaan karaa sababta loo furtay nidaamkan axsaabta badanine taas weeye dadku inay ku kala biiraan ururo siyaasadeed oo afkaar kala gegisanne ku loolamaan ku tartamaan dabadeedna ay halkaas kala gedisnaantooda ku cabiraan waxaa reeban ama ay tahay inay reebanaanto siyaasad ku dhisan quri caaradii ama xoog oo ah meel aan dowladnimada waxba uga bannaanayn oo ah meel ay tahay inaynu kulligeen ka feejignaano ereygaa waxaan usoo qaadanayaa waxaa jira walwal iyo calaamad su-aal badan oo la gelinayo nugaal oo ku saabsan eh, arrintaa noocaas la xidhiirta caawa dhaqankii waa joogaa siyaasiyiintii waa joogtaa aqoon waa joogaa eh, waxaan rabaa eh, in la garnaqsado xaqiiqada laga hadlo midnimada puntland iyo dowladnimada la ilaaliyo ciddii dood qabta oo aragti leh waa dhegaysanaynaa dowladdu waa dhegaysanaysaa waana la garabsanaysaa badanaabana dadku dowladda waxay ka qabaan ama ay xiisayaan waa doorashada madaxweynaha iyo kan baarlamaanka taasaan sanad baa ina ka xiga ama in ku intaas oo dhanna dooda waa geli karaa maanta waxaan ka hadlaynaa waa diiwaangelin waxaa ku xigaana waa doorasho golo deegaan doorashada golaha deegaanka waxaa ku xihan mashaariicda degmooyinkaa ku xihan ogolayaal deegaan la dooranayo puntland inay gorowa ka horto waxay ku waayaysaa mashaariicdeeda taa inaad ogaataan wey mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad markayna wada saaraan wey waxaad kaloo ogaataan maadaama ay tahay eh, diiwaangelintaani iyo doorashada golayaasha deegaanku ay tahay degmo degmo ku xidhanay ma jirto degmo degmo ku xidhan ma jirto haddaba degmooyin aysan siyaala uun sababo jira awgood aysan doorashada iyo diwaangelintu uga dhici karin baa jirta haddii ay timaado duruuf degmo kale ku xeeranna kuwaasay ka mid ahaanaysaa laakiin kuma xirnaanayso degmada ku xigta kuma xirnaanayso waayo gola deegaan oo gola deegaan ku xidhan ma jirto waxayna toos ku saamaynaysaa oo keliya degmada ee barnaamijkaas uu ka suurtageli waayo akhyaari aqoon-yahan iyo odayaal iyo waxgarad iyo gabdho iyo ragu caawa cidinahuma ceelnahuma qodnaad horsi cidinahuma caawa waxaa laydinka rabaa laba beri ka bacdii baa laga bilaabayaa gorobga sidau qushuur yahay shan boqol oo iyo eylna way ka soo dhaca barnaamijkaas in lagu baraarugsanaado la hirgeliyo su-aalaha aan meesha ku jirin ee shakiga oo doodaarka laga saaro eh, barnaamijkeenu caawa intaa ayuu ku saabsan waxaa yahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wasiir juxa waxaana uu ka hadlayay arrimaha eh, amniga deegaanada puntland waa wasiirka amniga gudaha ah ee maamulka puntland cabdi cabdi faarax saciid juxa markana haddaynu aadno eh, kenya iyadoo dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay dib u furayso xadkeeda ay la wadaagto soomaaliya ayaa dhinaca kale magaalooyinka mandheera iyo beled xaawo muddo toban sana ah kadib waxaa xadka uu u xirnaa dowladda kenya waxaana toddobaadkan ama maalmo ka horba ay furtay oo ay ku dhawaaqday dowladda kenya in xadkaasi ay furtay ah, yahay saaxiibayaal dabcan raallihada waan kusoo noqon doonaa codkaasi weli waxaad maqleysaan saaxiibayaal barnaamijka ogaalo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waayahay saaxiibyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaale markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo deeqa maxamuud maxamed deeqaay saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada loogu hadalhayaa dhankaas iyo ciyaaraha shalay ilaa iyo xalay waxaa jiray amaba la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan ee horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub kuwo kalena maanta ilaa caawa ayaa lagu wadaa in la ciyaaro horyaalka brimer leaga haddii aan eegno kulamadii shalay ka dhacay kooxaha arsenal iyo everton ayaa wada ciyaaray kooxda arsenaal oo haatan ah kooxda hogaaminaysa horyaalka brimer leaga ayaa shalay waxay u martisay kooxda everton arsenal ayaana waxaa looga soo badiyey hal gool eber arsenal ayaa haatan horyaalka brimer leaga waxa ay ku haysaa shan dhibcood iyadoo manchester cityna ay maanta ciyaari doonto haddii ay manchester city soo badiso arsenaal laba dhibcood oo keliya ayay hogaanka kusii hayn doontaa balse haddii manchester city lagu dhego amaba laga badiyo arsenal shanteeda dhibic ayay sii taagnaan doontaa kulamada kale oo shalay dhacay ilaa iyo xalay waxaa qayb ka ahaa manchester united iyo crystal balace ayaa wada ciyaaray manchester united ayaa laba gool iyo hal ku badisay dhanka kalena kooxda liverpool ayaa waxay la ciyaartay wolfis liverpool xalay waxaa lagu badiyey saddex gool iyo eber kooxda liverpool ayaa xagaagana waxay ku jirtaa qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn maalmaheedii ugu xumaana waa ay dhex muquuranaysaa dhanka kalena haddii aan eegno horyaalka laliigaha ee dalka sbein shalay waxaa laga ciyaaray kulamo iyadoo kooxda kubadda cagta atletica madrid barbardhac hal gooliyahala lagu qabtay kulamada ugu xiisaha badan laliigaha caawa ayaa la ciyaari doonaa caawa laliigaha waxaa laga ciyaari doonaa kulamo ay qeyb ka yihiin real madrid oo la ciyaari doonta mallorca barcelona iyona waxaa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sevilia kooxaha real madrid iyo barcelona ayaa waxay isku haystaan horyaalkaasi la liigaha iyagoo u muuqda sanadkan inay ku tartami doonaan horyaalkaasi la liigaha haatan kooxda kubadda cagta barcelona ayaa hogaanku heysa horyaalka laliigaha ee dalka sbain horyaalka brimer leaga ee dalka ingiriiskana caawa waxaa laga ciyaari doonaa kulan weyn oo dhexmari doona kooxaha manchester city iyo kooxda kubadda cagta sports amaba tottenham la yiraahdo kulankaasoo soo geli doona caawa toddobada iyo qadar soddon daqiiqa xilliga geeska afrika ama caawa hal saacii bar oo fiidnimo sidoo kale horyaalka ingiriiska waxaa laga ciyaari doonaa kulan dhexmari doona kooxaha lilis united iyo nottenham balse kulanka ugu weyn waa kulanka dhexmari doona kooxaha manchester city iyo tottenham manchester city caawa waxay dooneysaa inay usoo dhawaato kaalinta koowaad ee horyaalka brimer leaga maadaama shan dhibcood ay kaga sareyso kooxda arsenal haddii caawa city badiso saddex dhibcood ayay ku darsan doontaa iyadoo laba dhibcood kaliya u jirsan doonta hogaanka balse haddii laga badiyo shantaasi dhibcood ayay arsenaal kusii hogaamin doontaa horyaalka brimer leaga hadalhaynta waanaga intaa markana dhanka qormooyinka waayahay luuley waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay talooyin ku saabsan nolosha marnaba ha u sharaxin naftaada qofna sababtoo ah qofka ku raba uma baahna qofka aan ku rabinna maba rumaysanayo waxaan ka oohinaa kuwa ina daneeya waxaan u oynaa kuwa aan marnaba na danayn waxaan ka cararnaa kuwa ina jecel waxaan eryanaa kuwa aanna jeclayn tani waa murugo balse waa xaqiiq laakiin goortii aad garowsato wakhti kaama tegin in aad isbeddel samayso mataqaanaa waxa sunta ah wax kasta oo xaddhaaf ah ama kabadbadis ah nolosha waa sun u noolow si dhexdhexaad ah oo isku dheelitiran jacaylka u dhexeeya wiil iyo gabar walaalo ah oo wada dhashay waa mid ka mid ah kuwa ugu qotada dheer uguna darajo sarreeya shucuurta iyo dareenka bini aadamka xiriiri walaalkaa ama walaashaa mar kasta oo qof isku dayo inuu albaabkaa xiro nolosha ceeb iyo cidlo u raadiyo waxaa xaqiiq ah in alle albaabo badan kuu furaayo qofkaana ciriiri iyo caro uu ku noolaanayo ka fogow xaasid iyo nacayb qormadan ayaan kasoo xiganay qof baraa bulshada kusoo gala maalik armaan balse dhankayga haddii aan soo qabtana deeqaay nin dhallinyaro ah ayaa waxa uu yimi aaska saaxiibkiis kadibna isagii oo kor taagan qabrigii saaxiibkii ayaa waxaa su-aal weydiiyey nin shiikh ahaa oo ay isgaranayeen su-aashuna waxay ahayd haddii saaxiibka uu alla subxaana watacaala dib u soo nooleeyo maxay kula tahay inuu samayn lahaa kadibna ninkii dhallinyarada ahaa ayaa waxa uu ku jawaabay waxay ila tahay waxa uu isku dayi lahaa inuu soo qaleeyo salaadihii uu ka tegi jiray waxa uu isku dayi lahaa inuu dib u barto qur-aankii la baray ee uu dayacay waxa uu isku dayi lahaa inuu soo qaleeyo wixii soon ahaa ee lagu lahaa oo cudurdaar la-aanta uga tegay waxa uu isku dayi lahaa inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo rabbigii intaa kadibna ninkii shiiqa ahaa ayaa wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu ku yidhi waxay la tahay wanaagga aad noo sheegtay dhammaan adiga ayaa maanta fursad u haysta inaad samayso maxaa yeelay saaxiibkaaga marnabo sooma laabanayo si uu u hagaajiyo wixii uu ka tegay balse maanta adiga ayaa haysta jaanis aad ku samayn karto gunaanadka wanaagsan ee haddaba isku day inaad adiga hagaajiso xiriirka adiga iyo rabbiga idinka dhexeeya ee ah inaad samayso wixii uu ku faray qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey allow naga yeel kuwii diintaada xafida aamiin guud ahaanna qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteennii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe sidaasiyo iyo nabadgeliyo saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamij gogaal markana waxaan aadaynaa wararka dunida inteeda kale ee ka baxsan soomaalida aynu ku bilaabnay maraykanka diyaarad dagaal ayaa waxa ay soo riday oo mareykanka uu leeyahay wax loo ekeysiyey boofin oo hehaabayay hawada gudaha dalka mareykanka maalintii sabtida ee shalay ayaa la arkay wax aada u ballaaran oo sidii boofinta oo aarya lagu shubay oo kale ah kuwaas oo lagu arkay hawada gudaha dalka maraykanka diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa madaxweynaha dalka mareykanka jo biden waxa uu amray in walxahaasi ay burburiyaan laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in walxahaasi haddii ay soo dhacaan saameyn kale ay geysan karaan laakiin ugu dambeyn waxaa wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ay ku guuleysatay inay soo rido walxahaasi badda atlantiga qeybo ka mid ah ayayna ku soo dhaceen waxa boofinta loo ekeysiyey oo kale madaxweynaha dalka mareykanka jo baiden oo mar sii horreysay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu bogaadinayo ciidamada mareykanka ee diyaaradaha ee howlgalka waxa basaaska loogu yeeray ee shiinuhu uu damacsana ah inay ka hortageen mareykanku waxa uu sheegay inuu tuhunsan yahay in buufintaasi ay leedahay dowladda shiinaha oo damacsan fal basaasnimo ah sida war ka soo baxay sida war ka soo baxay bentigonka lagu daabacay gorrow shiinaha ayaa dhinaca kale arrintan ka jawaabay durbadiiba si adag wuxuu u cambaareeyey warka ka soo yeeray milatariga ee eh, dalka eh, mareykanka ee lagu sheegay in walxahaasi ay ahaayeen wax basaasa shiinaha ayaa waxa uu sheegay in walxahani ay ahaayeen cilmiga hawada lagu baaro oo keliya laakiin si aan kas ahayn oo kama ah ay u gaareen hawada mareykanka shiinaha ayaa arrintaasi ku andacooday waxaana uu sheegay in hadalka mareykanku ka soo yeeray uu yahay mid xiriirka labada dal ee shiinaha iyo mareykanka dhaawacaya xurguf xoogan ayaa ka dhexaysa dhinacyada mareykanka iyo shiinaha kaasi oo sii xumaanaya iyadoo laba maalin ka hor ay ahayd markii mareykanku uu saldhigyo waaweyn oo milatari uu ka sameystay filibiin oo u dhow ee jasiiradda goonigosadka ah ee taiwan halkaas oo ah jasiirad xulafo dhow la ah maraykanka baxsadna ka ah ama gooni ugoosad ka ah ee shiinaha intiisa kale waxayna arrintani ay sii hurinaysaa xiriirka sii xumaanaya ee labada dowladood ee mareykanka iyo shiinaha dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxa uu qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa ee dalka shiinaha xalay ee dalka shiinaha isagoo oo ku wargeliyey inuu hakiyey safar uu ku tegi lahaa ayaa layidhi magaalada beijing ee cariga dalka shiinaha sababo la xiriira ee walxaha basaaska ah ee buufinta ah ee lagu arkay hawada mareykanka ee mareykanka uu ka hortagay ayaana waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda uu safarkiisa u joojiyey kadib markii xiriirka labada dhinac uu xumaaday waxa uu intaasi ku daray in uu hakiyey safarkiisa oo uu si cad uga baaqday safarkii beijin uu ku tegi lahaa dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ninka lagu magacaabo wanyeji ayaa waxa uu isna dhinaciisa uu sheegay in dalkiisa uu yahay waddan mas-uul ah oo aan xumeyneynin xiriirka iyo sharciyada caalamka laakiin maraykanku wuxuu u muuqday ayuu yidhi inuu carqaladaynayo xiriirka labada dal wargeyska lagu magacaabo the global times ee shiinaha ayaa waxauu qoray in wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha uu doonayey inuu kulan la yeesho dhiggiisa dalka mareykanka laakiin waxaaba kulankaasi fashiliyey oo shaaciyay saacdo ka hor inuu baaqsaday wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka ee gaari lahaa magaalada caasimada oo ah shiinaha dhinaca kalena dab khasaare geystay ayaa waxa uu ka kacay keymaha dalka jili dabkan ayaa waxa uu ku faafay dhulkayna lamana oga sababta ka dambeysay dabku inuu kaco balse waxaa la sheegayaa in saddex iyo labaatan qof oo rayid oo u badnaa dad reer miya dabkan ay ku nafwaayeen kooxaha gurmadka dabdamiska iyo ciidanka booliisku waxa ay sameeyeen gurmad aada u fara badan waxayna ku guuleysteen qeybo ka mid a ah dabkan inay damiyaan ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay dowladda jili laakiin dabka ayaa u muuqda weli kaymaha jili inuu kusii faafayo isla dhinaca kale maraykanka haddaan dib ugu noqonno dowladda maraykanku waxay mar kale ay ka digaysaa qabow daran oo xagaagan ku dhufan kara qeybo kamid a ah gudaha dalka maraykanka saadaasha hawada ee maraykanka waxay goordhow ay shaacisay in qabowgu aan weligii la arag oo ku baahi doono qeybo kamid a ah, ee badweynta waqooyiga ku taala ee gudaha dalka maraykanka cimilada qabow ee daran ee barafka wadata iyo dabeylaha dhacaya ayaa sii kordhi kara waxayna noqon kartaa in ay kor u sii kordhaan digriiga ah, iminka ay ku socdaan ayaa la yidhi ku dhowaad boqol milyan oo qof oo ku nool waqooyiga maraykanka iyo sidoo kale dalka canada ayaa la gaarsiiyey fariin ah inay digtoonaadaan oo ay qaataan bustayaasha dhaxanta iyo jaakadaha waaweyn ee dhaxanta maamulku maraykanku wuxuu ka digayaa qaboobahan in ay shacabku digtoonaadaan ayaa lagu yidhi war ka soo baxay maraykanka dalalka kanada iyo mareykanka ayaa waxay la kulmayaan qabowga jiraalka dhacaya oo ah mid aan la arkin tan iyo kun sagaal boqol iyo siddeetankii sida mareykanku uu ku sheegay toddobaadyadii lasoo dhaafay tiro dad ayaa qabowgan u dhintay ugu yaraan koob iyo toban qof ayaa mareykanka ku dhintay tira intaasi ka badanna kanada ayay ku dhinteen in ka badan laba boqol iyo konton iyo shan kun oo qof ayaa weli koronto la waxayna la kulmayaan dhaxamaha daran laakiin waxaa la saadaalinayaa in eh, bilaha soo socda qabowgan suurtagal ay tahay in sida saadaasha hawadu ay sheegtay in uu noqon karo mid jawiga uu ku soo noqdo si caadi ah dhinaca kalena dowladda ukrain waxa ay eh, sheegtay in ay awood ay kula wareegtay magaalada bokhtom ee dhacda gudaha bariga ukrain madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski oo goordhow warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in caawimaad ay ka heleen dowladaha faransiiska iyo talyaaniga oo ah daangiyada ee ka hortaga hubka gantaalada diyaaraduhu ay ridaan taas oo ay ku guuleysteen inay tiro dhowr gantaal oo ruushku uu soo ganay ay ka hortagaan waxaana uu madaxweynaha dalka ukrain valadimir oo intaas sii raaciyey in ciidamadu ay ku jiraan feejignaan buuxda dhaqdhaqaaq ayaana laga dareemayaa weli qeybo ka mid a ah gudaha dalka ukrain halkaas oo dowladda ruushku ay dooneyso in deegaano hor leh ay gaarto dhinaca kale faahfaahin dheeraada ah ayaa kasoo baxaya dooni siday xoolo nool oo maalmo kahor ku degtay badda soomaaliya bartamihii toddobaadkii ee eh, hore ayay ahayd markii dooni ka ambabaxday dekedda magaalada berbera kuna sii jeeday dekedda magaalada mukalla ee galbeedka yemen ay ku degtay xeebta soomaaliya doonidaasi waxaa saarnaa xoolo nool sida lagu sheegay saddex boqol iyo toban iyo laba neef oo dibi ah kun todoba boqol iyo sideetan neef oo ido ah ayaa sidoo kale weheliyey wararku waxay sheegayaan in doonidu ay la socdeen koob iyo toban badmaax oo isugu jira yemeniyiin hindi iyo rakaab soomaali iyo yemeniyiin aha mid ka mid mida naaquudayaasha ayaa waxa uu xiriir la sameeyey dhinacyada ee kalluumeysato ku sugan aaggaas waxaana xiriirkiisii markii ugu dambeysay uu ku sheegay in ay doonidu qalibantay intaasi wax faahfaahin dhaabsan lama helin iskaashiga dhinacyo gurmad ah oo la sameeyey baaritaan socda muddo saddex maalmood ah ayaa weli la goobaya halka ruq halka ee eh, raq iyo raad ay dhigeen dadkii saarnaa doonidaasi iyo xoolihii saarnaa waxaana la aaminsan yahay in doonidaasi ay daaday xoolihii iyo dadkiina ay naf waayeen inkastoo war rasmi ah weli aanan laga helin laakiin waxaa la aaminsan yahay in ay suurtagal tahay in ay naf waayeen dhammaan noolihii saarnaa ee doonidaas weli saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxib yaaloli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiye muqdisho ayaadna naga dhegeysanaysaane markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha carees ururka arshe muddooyinkan ma arkin dibadow aadana waadinki idhahaye ma wisilow ku maqnaay cabdullaaw afjooga iyo addimalo aadba looma adeegaanlay yidhi xanas isagaa jooga meeshuu ku maqnaana isagaa laga rabaa war kalamaanay meeshaan ku maqnaa idinkaa garan doonee dhegaysta khawaariijti baar firatayay baga ma kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay dugaaggii arlada buuxay iyo bahal ma kuu loognay bakhtigaagii meelaha la waray haad ma kala boobay dhaawacaagi bacad ma u go'een baanna ma u weydi baala xuuftadaadii xumayd biid ma tari weydi bukhligaad walaaqaysay iyo been ma socon weydi dadkaad baadilka u dili jirteen cara ma buux dhaafay dabadeed intuu soo birmaday buud ma kula jiiray baaruud markay kugu qubeen belal makaa oogmay baroortii nafluhu yaabay iyo below makaa yeeray waxaad bahol ku dhuundhuumataba baylaha ma istaagtay waataad isbiimayn jirtayoo balaslamau roortay firxad kaaga kala baygagoo baqay ma raacdayn meeshaad badbaado u fishaba boor ma ka istaagay bankaad haysan weydiiyo maryihii bowl ma ku hadlaysay diintaad ka baydhiya xaqii bela ma kaa raacday waad baadiyowdaye ilaah buun ma kugu yeershay baadi aad ku noolaan jirtaiyo biilka ma istaagay cidku bixisa adig anigoon lahayn baahe mau la'atay wax dhan baad isbumbuunisay aba'ay makaa keennay aryaadhaha war la sheegi lahay he ma waa maqlaysiine kalamaan intaasay nooga eg tahay war cabdullah anugu taas kulama qabay carays waxaan dhihi lahaa in kastoo boknaha laga jaro maydku tiro beelay ha la boodin maansada carays baaqi baa haray war calaa kulli xaal waxaan maqli jiray allihii balaayuy nin badbaada haysto allay balaayuy ku baaqay adigo kuu baahday waa nacas aryaaga booso waxaad ka tagtay allaylahee balaayooy markay nabaadu baadoy allaylahee balaayooy ninkaan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay war waliba dheegi jiray ii baneey baneey mahaaye ay ka bilaabataa balaayo ii baneey baneey mahaayo ay ka bilaabataa balaayo ana waxaa maqli jiri nin burhaan somaa loo bilaawaa baashaal iyo buundhawoowe eh. oo bilo berigaan bustaa buubtaye eh. buri ii biyaa loo kala baxaaye hadda cabdallow banaadiri eh. maubkay qaateen bur ii loo kala baxaa miyay dheheen walyaahoy abkee dooldilo dadnool masuldaha waranna waxaan maqli jiray ruuxa gaalaa badweyney isagoon dabaal baraney dee maxaad haye ka leediin balaayaa ka raacdee <laughs> gabboosow badiyo webi adigoon dabaal baran loomaba bareere warwar ma haysaana taliyaha cusub ee booliiska jenaraal sulub axmed firiin oo maanta xilka la wareegay wuxuu yidhi cagtaan marin doonnaa wax kastoo caqabad ku ah amniga ciddii isku dayday in hor istaagta booliiska soomaaliyeedna way heli doontaa gacan bir ahaan ku qabanaynaa miyuu yidhi nin walbow intaadan filinka fiirsamasdhahe waa ku daba jirnaa damba ma dhacaysa miyuu yidhi haani abnigahan sulubayan sulubalangarewa war haddii aan wax la sheegi jirin waa sheegaynaa maanta kadib ma yidhi war taliya sheegin hadda xilkii ma wareejiyey war miyaadan maqal maanta kadib waxaa la sheegaa war taliyahii horey booliiska cabdi xasan xijaar wuxuu yidhi booliiska soomaaliyeed waxaa loo magacaabay nimay yaqaanaan oo sidaydoo kale dabadda laga keenin waxaana kula dardaarmayaa buu yidhi taliyahoodana inay la shaqeeyaan amnigana sugaan wargooyin xijaar wax la xagxagtaba ma wareejay xilkii oo xafiiskii ma banneeyey war nin xilka qaadoo muddo jooga xafiisku xilli buu ka tagaa warxilku waa meerta taliyaha cusubu laba shaahrayaal baa shaaqallada dhigaayo oo shakaraayay nabadde shaqshaq ma u diyaarsaday warwar mahaysiina wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa wuxuu yidhi xarardheere ayaa xor ah xamarna way kala xidhan tahay caqligu ma ogolaanayo dadka soomaaliyeedna ma naga aqbalayaan ee waa in boolisku la yimaad xeelad waddooyinka lagu fur amnigana lagu sugo war ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac wuxuu yidhi somalilan qaadanaan ictiraafna miyuu yidhi warlaasacaanood waxa ka socda ma aqbalayna miyuu yidhi war walla weynay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi kare ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi baryahan dambe waxaa soo batay dhallinyarada bajaajilayda ay ciidamadu dilayaan wax la aqbali karayana maaha ninkaad difaaci lahayd haddaad disana ummadda dan uma haysid marka waxaan u baahannahay boolis tababaran baaqayo codkeennu waa baraarujine hmm. booliskiiyo bulshaadu way isku baahahayeen way isku baahan yihiin booliskiiyo bulshadu way isku baahan yihiin haye oo durba booliskii madhaantay e bilaabeen war kalamaanay eh. haddaan been la hadlaynin eh. booliis hawsha yaqaani beledkuu ka shaqeeyo burcad waa ka nastaa war booliis hawsha yaqaan eh. dadka baas kuma booboo bac ka siima noqdaan warbooyis hawsha yaqaan barbaar mooto bajaaj biil ka raadsanayo bixinaya canshuurtii barqadii ma dilaan aryaadhaha boliis hawsha yaqaan bulshadaa danyartaayo miskiin boos dhisahaaya midna baad ka maqaado war booliis hawsha yaqaani waa kii badbaadsha dadkiis war booliiska lacagtaa dishiye bixinta laaluushka war abwaan maxasaal hadda kahor wuxuu yidhi isagoon tababar dheer qabin nin yaroo tuuta loo geliyey oo boqol tareesaa watiyo qori tumaatiiga intuu taro intuu bi'inaya toban jibaar dheer war dagaalkii xaradheereeyo halkaa ka socda xaguumar maraya warankaalow qora'an ka waraysta waxay dhaheen khawaariijtii qowlka ee biya diinta qaadacay quwad shacab iyo ciidan qaran oo quusiyaa helay war waxaa kaloo la yidhi ma qiiroodo ruuxii qalbiga laga qafaalaaye qumanaan ma fiirsado jidkow qaad isleeyahaye qalqallooca kama dhowrsadiyo qalad la faafshaa waryaantan afhayeenadii khawaariijta calidheere iyo nin wariye sheega jiray oo layidhaha jamaal cismaan qayladaa ka dhammaatay aheeyo waxaa la yidhi khawaariij iska qaaqloo nadiiftay waan qaadame khawaariij iska qaaqloo qafiiftay waana qaadame war kalamaanay war mahaytana koonfur galbeedtii shirka socdiyahayti qiibtiis horan walku heliya leedhi war maday haytina maxaa ka dhacay baad tidhi oo maday goormow hayti iyo latiin aaday war waa lagu heliyo idin yidhi hayti maahane war haddaan lays afgaran hawshu waa yara adkaata war horta maraykanku ilhaan cumar maxay ku maageen taageerayaashii donald trump cunsuryadda ku badatay ayaa aqalka dalka koongareeska ku batay markooda ina aarsadeen ha ilaa maraykankuna c b b ou leeyahay war dad falanaatiin warnamaysiinku dhaadhi ii koro koonfur galbeed heshiiskiisa iibti hortan qiibti lamaad oo siyaasadana ino lakahelliyo madawiinaganaha hiroole fadaayi madawiinagina baydhoowi dhaha fadhiya musharahiintiin hata waliba leeyiina doorashada waliba fadaana inoo la goobadasa degdeg eh. ah reed an waabayaabanaa heliiskii waa ka madeeyowe eh, heliiska waa kanaa tiri aaway hee war abdulow waliintano mooshiidii bilgudaandiye lama marka nagidii madawiine hasin sheeg baydhowo intaasna hal iyoona heliisa ku fadaay hee hatiina weliba doorashadii laisku goobsada halmanka jara war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dadka reer koonfur galbeed iyagaa go'aankooda leh marka anigu waxaan u malaynayaa waxay iyagu raalli ku yihiinoo ku gudoominaya aga wargooyin lafta gareen sanad baa loogu darayaa maxaad ulahaydeen war hadda loogu dari maayo yaa ku yidhi warnin wakhtigiisu markuu dhammaaday sida doorasha inay dhacdo sanad kadib inuu doorasho qabanayo damiinka ah alsayid axmed madoobe cid uu ka raba inay sanad ugu darto ma jirto sababtoo ah asagaa intuu rabo ku darsada war sariidormeeliye wayaale lankahob horoysdhammaysa iskukahodanganka jarta war shacabka gobolka gadow waxay dhaheen ciidanka gorgor haddii nala ka qaado etoobiya iyo kenya ay difaac u yihiinoo ma aqbali karno axmed madoobena ayagaa naga hor joogo na qabsanayaa sidaa darteed lama qaadi karo ciidanka gobolkan gada jooga war xildhibaan kulanle miyay ka maqleen war gorgorsoo milatari maahayn goormow ciidan beeleed noqday war reer reerulaasaanood weliba ereenna ismaa'iil umargeeli iyo muuse bihibi isla jaran wal wadahadal ahoo waanwaan eno mukuweeldowna waar dee ma mustafa cagjir bay doonayaan inuu dhexdhexaadiyo war calaa kulli xaal soomaaliya cadow caalamiya haa heesta ayaduna waa isku dhex mashquulsan tahay shabaab waxay dhaheen nimankii xarunta gobolka banaadir galay oo dadka shacabka ahoo masaakiinta xamar weyne ku laayey amiirkeeyaati guddiyaha hogaaminayey marka waxaan la yaabanahay kenyaatiga shacabka soomaaliyeed ha suuqaya meesha uu ka yimid gaalama ka waaye war madaxweyne xasan sheekh markum casuumeen saddexda madaxweyne wadamada safka hore soomaaliya la yidhaahdo xanta waxay sheegaysaa inuu yidhi cadowgaad nagu hagreteen annagu dalkayaga waa ka saaraynaa ee kuwiina ka ilaashada marka kenyaatiga iyo amxaarada iyo oromada dadka soomaaliyeed laynaya mar dhow waa in cidhibta la gooyaa meeshay ka yimaadeenna lagu celiyaa sababtoo ah hadday caalam u socdaan adduunka kale ha aadeen aryaadhaha samigay cabdullo dadka caalamka ka imahaya soomaalida xasuuqaya la yaaban wuxuu yidhi colaada gaartay caalamkan cid lagu caasihayn colaada gaartay caalamkan cid lagu caasihayn war kalemaanay war ma haysaane allah u naxariistee waxaa xijaabtay axmed xaaji cali cadami guddoomiyihii hore komishinka doorashooyinka somalilan ahaana wasiirkii gaashaandhigga ee somalilan waxaana aaskiisa ka qayb galay madaxda somalilan oo madaxweynuhu u horeeyo markaanu afka kalamaan ku hadlayo naxariiyo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista oday soo shaqeeyuu ahaaye intaasna waxaan ku darayaa dumarkuu ka tegay iyo daymada carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii warkalamaana waxaa la yidhi samsamay sahray midab samay sacadiyoy caasho simanay sareedoy nimcoy suuban ama leylo sabiiboy qoy maryama saado ama iido siciidoy axada soo manay sanay nuuro sundusay sabaaday ilwaad saynab ama luulo siraaday sucaaday ardoy soohan ama kaaho sumayoy ugbaaday salmoy saxansaxoy qaali soddon iyo shantaa magacadaan kugu sifeeyaae saaciida ee baatihiya lama saluugaane naftan kugu sidkana waa adiga waxay sugaysaa war adiina hadiijiyoona iishiifa amaba makadarne warcanayso war maalin dhaweyd waxaa maxkamadda ciidamadu xukuntay amiirka dacish xaaskiisii oo magacyo badan lahayd marka gabadha aad sheegaysa soddon iyo shanta magac leh yay kuma shimina iska ilaaliya jacaylkaaga ma aqaane waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo custay mahadado cudurka ihaya cablawaad maqasheen cantar baalahayo تقيل بجايل وعوام shaddaan arkay baan caafimaad qabaacilmi waad maqasheen caynkii oo noqde amrigii bajaacayl وعواقب حياي عشق روح هلا كل وعد ما بريا مودي هادو عقاك حلحلي امريقي بتعيل وعواقب جacayl jacayl وcawaaqib xyay cimrigii bajacay ilu cawaaqib xoya حبيب وياي عمري جيبك عين وعواي